رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالح وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وسحابك لعجيب بضن ma taqaanin cabdullaahi bni cumar bni alkhadaab waa saxaabiga ugu dayashada badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa ninkii isku dayay markuu safarka aadaya maka ilaa madiina geedkuu nebigu hoos seexday inuu hees seexdo meeshuu suuli u galay nebiga inuu u galo meeshuu ku tukaday inuu ku tukado meeshuu ku furtay inuu ku furto meeshuu ka radraaku maa cabdullah cabdullaahi maxaa idin ogeysiiyey abuu cabdiraxmaan waaye kunyadiisa aabbihii ayuu la islaamay lana hijrooday baa la yidhi da'diisu toban jir bay ahayd markuu islaamaya walaalayaal canugaan waxaa uu ahaa maalintii uxud wiilashii soo baxay ee damcay inay dagaalka aadaan rasuulku waa yartahee laabaa la yidhi isagoo oynayuu soo noqday dagaalkii khandaq ayaa nebiga la ii bandhigay buu yidhi way ogolaaday way shan iyo toban jir buu ahaa waa shaqiiq xabsa xabsa binti cumar oo nebigu xaaskiisa ahayd walaalkeed shaqiiq buu ahaa hooyadood zaynab bintu madcuun baa la odhan jiray cabdullaahi iyo xabsaba ninka lagu magacaabo cabdullaahi ibnu cumar ibnu alkhataab wiil aad yaad u cajiib badan buu ahaa wuxuu yidhi anoo dhallinyaro casuubi ah ayaan masaajidka seexan jiray anoo masaajid ka jiifa ayaa waxaan ku riyooday buu yidhi qiyaamoo dhacday waa lay kaxeeyey markaasaa waxaa la yidhi kan wada ee naarta geeya allahu akbar naarta malaa'igta intay i qabteen baa naarta la ii wadaa buu yidhi acuudu billaahi min annaar acuudu billahi markaad u wadaan wiilka naarta celiya ehelnaar meehe jannada ha loo celiyo indhahan ka soo qalqaaday buu yidhi walaashay calayhi wasalam markaasuu rasuulku yidhi nicma arajul cabdullah rajul waxaa u nicmo badan cabdullaahi hadduu habeenkii tukan lahaa low kaana yusalli min alleyl maalintaa kadib wallaahi weligay kama tegin buu yidhi qiyaamuleyl ilaa aan ka dhinto ilaahayna aan markaa la hortago subxaana wa tacaala cabdullaahi ibnu cumar wuxuu dhintay laba iyo labaatan markay sanadku ahayd sidaa darteed ayaa wuxuu rasuulku ka wariyey laba kun lix boqol iyo soddon xadiid ayuu rasuulku ka wariyey sal alla alayh wasalam dhimashadiisu sidee bay ahayd asagoo xaj aaday baa la yidhi oo gudanaya waajibaadka xajka yaa waran afkiisa oo rijaashii iyo raggii xajaaj ibnu yuusuf ayaa jurux iyo daabac gaarsiiyey kaasaa kalifay geeridiisii markaa lagu aasay cabdullaahi ibnu cumar radia allahu tacaala canhu wiilkaasaa warinaya xadiidka cajaa'ibta badan can abi cabdiraxmaan waa kunyadiisa cabdullaahi bni cumar bni alkhadaab radia allaahu canhuma ilaahay ha ka raadi noqdo asagii aabbihiisa qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii ilaahay baan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquul asagoo dhahahaya inalaqa alaaatu nafar aan dul taagnaa baraqa uu iftiimay alfajaru fajarkii ilaa fajarkii uu soo daahiray iftiinkiisa oo bannaanka yimid uu waagu bariyey ayaan dul taagnaa wasibyatu ciyaalkii yaryaraana yatadaaqawna ay oynahayaan oo ay ku qayqaylinahayaan cinda qadamay gundahayga agtooda baahi daraaddeed juuciyo baahi aabba baahiyaana haystee caana nasi aabba baahi baana haysee caanana nasiibay leeyihiin anigana waxaan dul taaganahay hooye iyo aabbe inaan ayaga hortood wax dhiibana waan diidaya inaan ayaga hurdada ka kiciyey cadaano wixii soo hara ciyaalka aan siiyana waa nacaya sidaa darteed ayaan dul taagnaa ilaa fajar ku baraqo waasibyatu yaryarkiina yatadaaqawna ay qaylinahayaan ay oynahayaan cinda qadamaya gomdahayga agtiisa ciyaalkii yaryaraa waxay la qaylinayaan min aljuuc baahi daraaddeed fastayqadaa way kaceen hooya iyo aabbe iskood bay u kaceen ayadoo cid kicisay oo toosisay uusan markaa jirin faistayqadaa way baraarugeen oo way kaceen fa sharibaa way cabeen ghabuuqahumaa habeen canaliskoodii caanaha cishaa'iga iyo habeenka lasoo lisa waayee caanahoodii ayay cabeen allaahumma ilaahayow in kuntu haddii aan ahay facaltu mid sameeyey daalika arrintaa ibtiqaa'a wajhika wejigaaga anoo ku raadsanayo ilaahayow anigoo raba inaan agtaada wejigaaga ku helo iyo raaxmaddaada iyo khayrkaaga haddaan saa u sameeyey ikhlaas ay iga ahayd hooyo iyo aabbe wanaagga aan u taray darta haddaan u sameeyey fafarij allow fur oo naga fayd cannaa xaggeenna maa naxnu fiihi waxaan ku dhex sugannahay waxaan ku dhex sugannahay fiihi gudihiisa oo min haadihi asakhra buurtaan markaa allow buurtaan iyo jabashaanna dul saara adaa u jeeda camalkaa fiican ee hooye iyo aabba aan u qabtay haddaan dadkaa ula jeedi hadday ikhlaas iga ahay allow naga qaad dhibka maantana ma haystaa fainfarajat way faydantay waxaa faydmay oo furmay shay-an waxoogaa laa yastatiicuuna mase awoodi karaan alkhuruuja ka soo bixitaan minhu ay godkii ka soo baxaan meel yar baa furantay iftiin yar baa soo galay cirka iftiinkiisii baa la arkay laakiin yaa ka soo bixi karaa waa ma jiro ninkii koowaad xaaladiisa saasay noqotayoo wuxuu yidhi ilaahayow dhibkana saaran ee buurtaanna naga qaad haddaan aditar dartaa ula jeeday waa faydantay marka fainfarajat shay-an shay ayaa faydmay laa yastatiicuuna aysanna kari karin laakiin alkhuruuja kasoo bixitaan minhu xaggiisa wa qaala alaakharu kii labaadna wuxuu yidhi kii labaad wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi alaakharu kii dambe allaahumma ilaahay innahu sha'niya kaanat liya waxaa ii sugnayd oon lahaa ibnatu cammin ina adeer tu ina adeertay ahayd ayaa jiri jirtay kaanad waxay ahayd ina adeertay axabba annaasi dadka midda laygu kay jecel badan yahay ilaya xaggayga aad iyo aad dadkaan u jeclahay ayaa laygu kay sii jecel badnaa gabadhaa yar allaahuma ilaahayow in kaanad lii innahu sha'niya kaanad lii waxaa ii sugnayd aniga ibnatu cammi gabarh ina adeertay ah kaanad waxay ahayd axabba annaasi ilaya dadka oo dhan midda xaggayga loogu jacayl badan yahay wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd kuntu waxaan ahaa uxibbuhaa mid jecel gabadha ka ashaddi maa sidta u daran oo yuxibbu alrijaalu raggu ay u jeclaadaan annisaa'u dumarka sida ay ragi dumar u jeclaadaan taa been waayo teeyaa ka sii darnay buu yidhi midaydaa markaa ka sii adkeed jacaylka gabadhaa markaa u qabay kuntu waxaan ahaa uxibbuhaa mid jecelka ashaddi maa saa si ka daran oo yuxibbu alrijaalu raggu ay u jeclaadaan annisaa'a dumarka fa aradtuhaa waan doonay waxaan ka doonay calaa nafsihaa nafsadeeda zine inuu ka sinaysto ayuu ka doonay waa ina adeertii aad buu u jecel yahay waxaa la tilmaamaa gurigiisa inay ku noolayd faaradtuha waan doonay buu yidhi waan dalbay nafsaddeeda ayaan markaa ka doonayoo waxa uu ka dalbay wuxuu nin naagtiisa ka doono oo kale ayaan ka damcay calaa nafsiha nafsaddeeda dusheed famtanacat minnii way iga reebtoonaatay way ii diiday famtan way diiday minii xaggayga yay iga reebtoonaatay kadibna gurigay isaga tagtayda hilaan gabadhiina adeertiis ahayd ayuu ku saqajaamaya nin lala joogi kara ma aha waa isaga tegay bay tidhi waan isaga tegay meesha mar allaala markay ka tagtay ka tagtay meeshii riwaayadaha qaar waxay tilmaamayaan inay guursatay xataa maqleed ay dhashay xataa xataa e, way maqleed macnaha oo way ka tagtay markay ka diiday kadib xataa intii alamd ay uga dhacday asiibtay bihaa ayada sannatun abaar oo min asiniina abaaraha ka mid ah abaar abaarooyinka ka mid ah ayaa ku soo dhacday waa saaxiibuulciyaal waxay haysata malaha dhib iyo rafaad fara badan ayaa jira waxaa timid oo magaaladii camintaysan abaar oo minasii abaaraha markaa ka mid ah cagabarar ayaa markaa jira fa way ii timid meel kaley aada ma laha waxbay doonaysaa masaacadaad bay rabtaa in abaartaa wax lagala qabto ayay rabtaa fa jaa'atnii way ii timid buu yidhi fa actaytuhaa waxaan siiyey cishriina wa mi'ata diinaarin boqol iyo labaatan diinaar boqol iyo labaatan diinaar ayaan markaa siiyey buu yidhi calaa an tukhalliya waxayna ku siiyey dusheeda inay khaali noqoto calaa an tukhalliya inay ii khalwooto baynii ani iyo wa bayna nafsihaa nafsaddeeda inaan guri galno oo meel khalwo ah aan galno ani iyo ayada taana waan ka codsaday buu yidhi waxaanba ku siiyeyba calaa an tukhalliya bayn beenkayga inay u khaali noqotay wa bayna nafsiha nafsadeeda fa facalat way samaysay way samaysay wax kalay samaysa ma laha inanti cagabar iyo waxaa jira abaar ba'an abaar aad io aad u culusoo qof qof xambaari kara ma laha hadday diidda sidii markii hore oo kale wixii buu ka reebanayaa mashaakil ba'an oo daranna markaa wuu jiraa fafacalad way samaysay xataa idaa qadartu calayha ilaa aan dusheedii karay buu yidhi saan doono aan ka samaysan karo ayay gabadhii oggolaatay xataa intii idaa qadartu aan awooday calayha dusheeda wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd falammaa markii qacadtu aan fariistay bayna rijlayha labadeeda lugood inta u dhaxaysay waxbana u harsanayn qaalad waxay tidhi ittaqi allaaha ilaahay ka cabso walaa tafuddaha furin oo ha jebinin alkhaatima khaatamka iyo faraatiga ilaa bixaqihi xaqiisa maahan war ima qabtid adiga xaqiisa ma ahee si kale ha ku furin oo meeshaan ha ku aadin oo faraatiga ha u tegin saasay markaa ii tiri riwaayadaha qaar baa waxay tilmaamaan mar allaala markaan xaggeedii soo aaday gabadhii jaraysay way argagaxday waxaa ku dhacay gariir saasay u gariiraysaa naa maxaa ku helay buu yidhi ma anaa ku qasday ma anaa ku qasday oo ma anaa ku xoogooyo sow raalli kama tihid arrinta maxaa kaa keenay inaad gariirto oo saa noqoto markaasay tiri ilaahay cabsidiisa subxaanahu watacaala ilaa cabsidiisaas yeelaysa ayuu kaasuu ka buu yidhi haddaad adiga ilaahay ka baqday maxaan uga baqi waayey aniga saana riwaayado qaar baa markaa ku daray mar allaala markii aan karay buu yidhi oo aan ku fadhiistay labadeeda lugood inta u dhaxaysaa afmugiibay dhawaaqday ittaqi allaaha walaa tafub alkhaatima ilaahay ka cabsa khaatimkan ha furin ilaa bixaqihi xaqiisa maahane fansaraftu waan ka soo leexday canhaa xaggeeda waan ka soo booday labada lugood dhexdeeduu ku fadhiyaa waa maxal halis ah qof meel meeshaa marahaya inuu soo rujuuco waa rag rag dhaafay sidaa darteed ayay tiri uu yidhi mar allaala markaysaa tiri fansaraftu waan ka soo booday waan ka soo gadoomay canhaa xaggeeda wahiya ayaduna axab naasi dadka midda laygu keel badan yahay waaye ilaya xaggeyga wa taraktu dahaba dahabkiina waan uga soo tegay alladii kaasoo actaytuhaa aan siiyey xoolihii aan siiyey boqol iyo labaatankii diinaar ee dahabka ahaa ee aan siiyeyna waanuga soo tegay allaahumma ilaahayow in kuntu haddii aan ahay facaltu mid sameeyey daalika arrintaa ibtiqaa'a wajhika wejigaaga anigoo dalbaayoo ku raadinaya fafruj cannaa rabbow naga fiid xaggeenna maa naxnu fii waxaan ku dhex dhexsugannahay suur ma jeedid dhibka iyo rafaadkana haysta ilaahayow ma u jeedid miyaa meesha aan ku jirna dhagaxa afkeenna ku daboolan cid nagu ogna aysan markaa jirin ilaahayow haddaan bartaa u sameeyey gabadhaa wax ii dhinnaa aysan jirin ilaa how inaan qabto meehee wax kale iga xigay aynan jirin cabsi adi aan kaa cabsanayo iyo ittaqillaah haddaan uga soo boodoon ahay facaltu daalika mid u sameeyey arrinta ibtiqaa'a wajhika wejigaaga dalabkiisa iyo raadintiisa fafruj canna naga fid xaggeenna maa naxnu fiihi waxaan ku dhex sugannahay fainfarajat waxaa faydantoo furantay alsakhratu buurtii hayra laakiin annahum ayagu laa yastatiicuuna weli ma awoodi karaan alkhuruuja inay ka soo baxaan minha xaggeeda wax yar oo kalaa dhaqaaqay laakiin madaxooda hadday saa u soo saaraan ma soo bixi karaan kii saddexaad baa dhiman wa qaala wuxuu yidhi ahaaliu kii saddexaad allaahumma ilaahayo ista'jartu waxaan shaqaaleeyey ujaraa'a koox shaqaale ah koox baan shaqaale ahaan u qaatay buu yidhi rag baan shaqaaleeyey oo ujaro ayaan kula heshiiyey wa acdaytuhum waan siiyey ajarahum ajarkoodii abaalgudkoodii markay shaqada dhammaysteen ayaan siiyey hayra rajulin waaxidin hal nin keliya maahane hal nin maahee intii kale way guddoomeenee way qaateen taraka ka tegay alladii lahu wixii uu lahaa oo wadahaba baxay wuu carooday ninkan baa la yidhi wuu carooday koombokoombo beriis ah ayaa lagu shaqaaleeyey qaar baa yidhi mar allaala markii ninkan caroonahayay qolo gadaal laga qoray shaqada oo asagoo muddo badanna shaqaynaya isku ajir ahaayeen ayuu ka xanaaqay say noqotaba hal nin baan qaadanin ujaradiisa baxay oo iska tegay taraka aladii kiilahu uu lahaa buu ka tegahaba wuu baxay haddaad ka tagtay aday kuu taalaa ma dhihin adaa soo noqon doona ma dhihin bahay hadday ku hayso adaa cuni lahaa ma dhihin muxuu sameeyey fahammartu waan u badiyey ajrahu ajirkiisii waan u himaariyey macnaha waan uga shaqeeyeyoo waan u howlgeliyey waaye wixii koombada bariiska uu lahaa ayaa loo beeray beer weyn bay noqotay waa la iibiyey to kale xoolo fara badan ayaa loo tabcay macnaha waan u mirogeliyey oo waan u himaariyey macnaha fahammartu ajrahu ajarkiisaan u mireeyey oon uga shaqeeyey xataa intii ka hurad ay badatay minhu xaggiisa alamwaalu maalkii ay u bateen geel iyo lo' iyo ari iyo addoomo iyo beero iyo waxbay markaa noqotay mudduu maqnaa ilaah muduu ka maqnaa intaa wixii xataa kahurat minhu alamwaal ilaa maalkii uu ka batay fa jaa'anii waa ii yimid bacda xiin wakhti kadib xiin kadib ayuu ii yimid waa wakhti kadibe fa jaa'anii waa ii yimid bacda xiinin wakhti kadib faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallah addoonkii ilaahayow addi ilaya ajrii mushaarkayga isii mushaharkayga isii ajirkayga isii mushqaayadayda isii waxaan kugu shaqeeyey isii yaa cabdallaah addi ilaya ajri ii gudo faqultu waxaan idhi kullu maa taraa waxaan aad u jeedda oo dhan min ajrika ajirkaagii ka ahaadeen mushqaayadii aad lahayd iyo wixii aad ku shaqaysay waxaanoo dhan bay kuu dhaleen oo min ibili geel ah waalbaqari lo-a waalghanami ari ah waaraqiiqii qowsaaradii ka shaqaynayey addoommadii ka shaqaynaya oo dhan adaa iska leh faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallah addoonkii ilaahayow laa tastahzi'u biha ma igu jeesjeesaysaa waayo mood koombo ama madaal beriis ah meeshuu ku oga waxaanoo dhan adaa iskale maxaad ka wadaa ma igu jeesjeesaysaa buu yidhi cajiib bay markaa la noqotay arrin lala yaabo addoonkii ilaahayow laa tasta'si'u bii ha igu jeesjeesinba haddii kale ama ma igu jeesjeesaysaa wax yar baan kugu lahaa faqultu waxaan idhi laa astahzi'u bika kugu jeesjeesi maayo jeesjees imaan jeesjeesna ma mudnin bika adiga fa akhadahu wuu qaatay kulluhu dhammaan wuu kaxaystay dhammaan intuu gadaal ka galay ayuu qaatay fasaaqahu wuu qunsaday waa qumiyeyoo gadaal intuu ka soo maray yuu u ladhacay xoolihii falam yatruk minhu shay-an shayna iima dhaafin hal wax iima dhaafin xataa ma anaa rabayba ibtiqaa'a wajhilah baan rabay ikhlaas ayaan rabay allaabtiisa inaan ku helo abaalgud ayaan rabay xabadna iima dhaafin buu yidhi faakhadahu wuu qaatay kullahu xoolihii dhammaan fastaaqahu wuu quunsadayoo wuu kaxaystay falam yatruk minhu shay-an waxna iigama tegin xoolihii xaggiisa hashaa waxara ku dhimo xataa ima dhihin anna maba ka rabinba allaahuma ilaahayo allow in kuntu haddii aan ahay facaltu mid u sameeyey daalika arrintaa ibtiqaa'a wajhika wejigaaga dalab aan dalbahayo fafruj canaa naga fayd xaggeenna maa naxnu fiihi waxaan dhexdiisanahay waxa aan ku dhex sugannahay naga fay fainfarajat assakhratu buurtii faydantay fakharajuu way soo baxeen yabshuuna ayagoo dareeraya ayagoo soconaya yaa ka qaaday allah maxaa looga qaaday ikhlaas maxay sameeyeen mid kasta camal ayuu qabtay marka uu qabanayo dhibkaa maraayeyna waxay ahayd ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa wala sawfa yardaa dib dambay raalli noqdeen gadaal dambay raalli ka noqdeen camalka wanaagsan ee aad qabata ilaahay ayaa meel kaaga soo bixinaya mar allaala markaad dhibaatada gaarto ilaahay aqoonsada markaad barwaaqada ku jirtaan shidada iyo dhibka markuu yimaado allah idin saacila subxaana wa tacaala dhagaxii saasaa intuu u kacay xaggoo kale intuu ku dhacay meeshii waa cidla oo waa bannaan hay-ad gurmad ah ma imaanin wax u soo gurmaday u soo ciidaniyey ma laha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa meesha ku ogaa horay isugu xireen camalkii wanaagsanaa ay sameeyeen bay ilaahay ugu tawasuleen subxaanahu wa tacaala ilaahayna wuu ka aqbalay markaasuu rabbi yidhi dhagaxii baa rasuulku yidhi fanfarajat isakra sakhradii iyo buurtii ayaa faydantay dhagaxii ayaa kacay oo meesha ka tegay fa kharajuu godkiibay ka soo baxeen yamshuuna ayagoo markaa soconaya qiso cajiib badan waaye ku markaa mudan ikhlaaskuna waa shay muhiim ah wax walbood qabanaysaan walaalayaal ilaahay dartii ha ahaado dadku hadday nacaayaan iyo haddayna ammaanaan hanoo isku ekaato dhibka ilaahay xaggiisa inuu nooga yimaadaa daran amaa waxay ku wanaagsan tahay xagga alla inay kaaga timaado bulshada oo dhan haddayna jeclaadaan waxay noo anfacahayaan ma laha haddayna nacaanna waxay naga dhibi karaan ma laha raalligelinta waa in ilaahay la raalligeliya subxaana wa tacaala taasaa khayrkii wanaagga lagu gaaraa saddexdan wiil dhibkaa ku dhacay waxa wax uga soo baxayey meel uga soo baxday waa camal saalixay hadda ka hor qabteen kiibay ilaahay la hoos tageen kiiyay ilaahay ku baryeen kiiyay ilaahay ugu tawasuleen kiiyay ilaahay ugu dhowaadeen kaasuu ilaahay meel uga soo bixiyey waalcaaqibatu lilmuttaqiin kitaabkii ikhlaaskan meesha uga baxnay baabkii labaad ayaannu geli doonnaa waa baabu tawba soo noqoshada iyo towba keenka baabkeed wabillaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala